الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وعظم وشرف على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فصل الأموال التي تلزم فيها الزكاة ستة أنواع النعم والنقدان والمعشرات وأموال التجارة وواجبها ربع عشر قيمة عروض التجارة والركاز والمعدن ما قلت اه صح صح صح واساس واسح انا قلدي واسح وين فصل اقل اه وحويان مركها اقل الكفن 100 مثلا شروط الغسل كنت كويس نسمى مغرميها شروط القصر كمية سبعة هل كمية اي صح فصل شروط القصر سبعة أن يكون سفره مرحلتين وأن يكون مباحا والعلم بجواز القصر ونية القصر عند الإحرام وأن تكون الصلاة رباعية ودوام السفر إلى تمامها وألا يقتدي بمتم بمتم في شيء في جزء من صلاته halkan waxaan ka gelaynaa in sha allah shuruud اlqasri qasriga salaada marka la gaabinayo oo qofku musaafirka uu yahay oo salaada uu hogaaminayo qasrigaas shuruudiisa qasrigaas shuruudiisa ayaan halkaan insha allahu tacaala ka sheegaynaa qofku wuxuu leeyahay qofka musaafirka ahi marka uu safro oo u safro safar gaaraya ilaa siddeetan iyo kow kilomitir ama baabuur ha ku safro ama lug ha ku safro wuxuu doon ha ku safro waxaa u banaan inuu salaada gaabiyo salaada rubaaciyada ah oo afarta ragca ah inuu gaabiyo ayaa u banaan meesha awal afar ragco ka tukan jiray laba ragco inuu ka tukado awal maxaan soo marnay in laba salaadood laysu keenaa inay banaan tahay duhurkii casarkii oo la jamciyo noorkii cishihii oo la jamciyo iyadoo jamcigii horeyba uu kugu bannaanaa haddana waxaa kuu banaanaanaya salaadii rubaaciyada ahayd inaad gaabisid oo afarta ragcad meeshay ahayd laba ragcad ka tukatid taasaa kuu bannaan marka sabacdi ama jamci ama midba markay tuko laakiin waxaa kuu bannaan inaad salaaddii gaabisid gaabintuna yacni gaaray u bannaan tahay jamciguna gaar haddaa isu keentana waa kuu saxa duhurkii casarkii mid walba laba ragcad ka tukanaysaa waad jamcinaysaa waa kuu bannaanta haddaad rabto duhurkii laba ragcaad tukanaysaa casarka waktigiis markii la gaaro laba ragcaad tukanaysaa marka waa sidaas marka shuruud gaabinta salaadaha la gaabinayo waxay leedahay shuruud shuruuddii ba halkan markaa lagaaga sheegaya faslun shuruudu اlqasri gaabinta shardiyaalkeysu sabcatun toddoba wey gaabinta salaadda la gaabinayo oo salaaddii afarta ahayd laba ragc lagu soo gaabsanayo shuruuddiisu waxaa weeyaan waa toddoba shuruud اlqasri gaabinta shardiyaalkiisii sabcatun toddoba wey الsharد الأول an yakuuna safaruhu safarka qofku waa inuu ahaado qofkan salaada gaabinayo inuu gaabiyo doonaya safarkiisu waa inuu ahaado marxalatayni laba marxalo waa inuu noqdo labada marxalo macnaheedu waxaa weeyaan socod ayuu bilaabayaa subaxa yani subaxdii buu socod bilaabayaa markaasuu waa yani qof oo socodkiisa dhexdhexaad yahay ama bisayr اaثqaal gaadiid culus ayuu wataa rati culus oo kale oo la cusleeyey ayuu saaran yahay markasuu u socdo duhurkii ayuu degayaa waxoogaa waa nasanayaa waa qadaynaya waa tukanayaa haddana markaasuu dhaqaaqayaa qoraxda ayaa u dhacaysa intaasi waa maxaad maarata waa marxala iyo marxalo kaleo intoo kale ah ama arbacatu burud na waa la yidhaahdaa arbacatu burudku waxaa weeyaan afar hoos qabow oo yacni waxaa weeyaan halkan ayuu ka tegayaa markaasuu subaxii qoraxda xoogaa marka soo kulaato waa degayaa haddana galabtii wuu caraabayaa qoraxda marka dhacdo waa degayaa laba jeer soo maaha labadaas kaleo haddana hadhow samaynaya arbacatu burudna waa afarta hoos qabow yacnii iyadoon qoraxda aysan gubaynin socod ah waxaasoo dhan ma dabdisana dabdiga rasmiga ah waxaa weeyaan inay noqoto siddeetan iyo kow kilomitir inuu safarkiisu gaaro intaasa ama orod adigu markaas ama gaari wado ama lugey siddeetan iyo kow inuu socdo waa mid ismid marxalataynka sidaas ayaa la yidhaahdaa marka waa sidaas an yakuuna safaruhu safarkiisu inuu ahaado marxalatayni laba marxalo waa inuu ahaadaa safarkiisu wa an yakuuna waa inuu ahaadaa safarkiisu mubaaxan safar bannaan safarkiisu waa inuu ahaadaa waxa uu safrayo waa inuu wax bannaan waa inuu yahay wax bannaan marka lagu leeyahay inuu u safraa safarkaas shaygaas inuu u safraa inay bannaan tahay oo maalan maxaa ka mid a waxaa soo gelaya safaru daaca iyo asafaru almubaax almustawi arafayn safarka oo ma inuu tago iyo inuu joogaa ay siman tahay iyo safarka safaru daaca dhammaan waa soo wadagelaya hal mid ayaa la diidayaa safarkay xaaraam tahay safarulmacsiya safarka la yidhaahdo waa midkaas yacni safar xaaraama hadduu safrayo ee la dhihi maayo salaadihiina mana gaabin karo mana jamcin karo salaaddii jamacna ma jiro qasrina ma jiro haddii safarkiisu yahay safar xaaraama safarka xaaraamta maxaa ka mid a ah? maalan qofkani waxa weeyaan waa waa haweeney oo kale maalan waa naashisa ninkeedii ku nushuusowday waa iska baxday ninkeedii ka tagtay waa isku dhaceen ninkeedii maalan dhibna uma geysanin waaba iska tagtayba xitaa nabadgeli waa kaa tegi war ha tegin waa nabadgeli safar salaada salaadna ma gaabin karto mana jamcin karto waxaa ka mid a ah qofkii maalan wuxuu u socdaa magaalo hebla muxuu is leeyahay inuu wax soo xado ayuu rabaa xooluu rabaa inuu soo xado meesha intaa tagtid wax soo xad ama wax soo dhac ama wax soo dil ama soo waxyaabo oon calaa kula xaaraama halkaa ka soo samee halkaas ka soo samee buu leeyahay waxaasoo dhan waxaa la yidhaha safarulmacsiya waxaasoo wax alla wixii xaaraam ah oo sharciga aan ku bannaanayn hadduu qofku u safrayaba safarkiisa waa safarulmacsiya marka safarudaacana muxuu yahay maalan labadadii waalid oo xaggaas jiraan ayaad soo booqanaysaa ood soo ziyaaranaysaa waxaa u socotaa yacnii oo labadii waalid birulwaalideyn ahaan ayuu u socdaahoo labadiis waalid ayuu u baarnimo samaynaya waxaa ka ah, wuxuu u socdaa yacni maxayd maarata allah almustacaan alab اlcilm dalab اlcilmi sharci ayuu u socdaa halkaasuu rabaa inuu kitaab ka soo akhristo ama kutub ku soo marto yuu doonaya waa safaru daaca jihaad fii sabiil u socdaa waa safaru daaca maxayd waxaasoo wax alla wixii ajri oo ka helayo waa safaru aaca kaasa waa safaru aaca la yihahda safarka mubaaxa ah, almustawi arafayn labadiisa daraf ay siman yihiin in maaad maarata inuu iska dhaafo iyo inuu sameeyo maaad maarata maala wuxuu isleeyahay meel hebla guri ka soo dhiso ama boos yaalla ka soo gado boos soo gado oo magaalada heblo yaalla soo gado markaas waa safar waa safar mubaaxa safarkiis safar mubaaxa oo bannaan ayuu qofkaasi u safray waxaasoo dhan waa loo wada ogolyahay marka intaasoo dhan marka waxaa la diiday keliya waxaa weeyaan oo aan alasfaar allatii laa tunaadu birukas waxaa weeyaan asfaarta oo rukhasta aan lagu tixaynin waa safaru lmacsiya haddii safar safar macsiya yahay waana macsiyaysanayaa oo dembigaan gelaya haddana salaadiiaan gaabin ruksooyinaan qaadana wax dhici kara ma aha marka waa midaas midda kuleeyahay wa an yakuuna waa inuu safarkiisu mubaaxan marka ulama jeedo ilaa ilaa waa inuu mubaax noqdo mustawi darafayn oo safaru daaca markaas meesha laga saaro maya maxayd maaratay safaru daaca iyo safarulmubaax waa isla socdaan labadood haddii mar mubaax salaadii lagu gaabiyey safaru daacihiina waa min baabin ula wa an yakuuna mubaaxan mubaax waa inuu yahay safarkiisu waa laba shardi shardiga saddexaad waalcilmu ogaal ayaa la shardiyaa bijawaazi alqasri gaabinta bannaanansheeda uu ku cilmi leeyahay waa in qofkani salaadan in la gaabiyo hadduu isagoon waxba cilmi u lahayn in salaad la gaabiyo u yidhaha waa gaabinaya oo calaa hawaa nafsihi uu ku gaabiyo sida naftiisu ay jeceshahay usa gaabinaya saan rabaan u gaabinaya waa gaabinaya uu yidhaahdo ma jirto waa inuu aqoon horta waalcilmu ogaansho ayaa la shaardiya bijawaazi qasri qasriga banaanaanshihiisa waa inuu horta og yahay qolo wuxuu arkay salaad iska gaabinaysa anna waa gaabinaya maba yaqaanaba salaadda in la gaabi kara inay bannaan tahay in kale wa ku bana midna ma yaqaano laakiin markuu ogaado salaadda in la gaabin karo safarku intaas markuu yahay in salaadda la gaabin karo laba ragca lagu soo gaabsan karo waa sax waalcilmu ogaanshaa la shardiyaa bijawaazi qasri gaabinta banaanashaheedii lagu cilmi yeesho kan afraadna waniyat اlqasri cinda alixraam salaadda markuu xarmanayo allahu akbar uu leeyahay waa inuu niyeystaa salaadan inuu gaabinayo inta shuruuddaas hore o dhan marka laga soo hor iyo kuwa dambe waa in markuu allahu akbar markauu leeyahay inuu niyeysto salaadda inuu gaabiyo haddii uusan niyeysanin ee markuu xerto ka bacdi uu yidhaah waan gaabinayaa laga yeeli maayo waa dhammaatay taasi salaaddaani waa guntantay hayra maqsuura ayadoon wa la gaabinaynin ayay guntantay mana soo xataa hadduu ka baxo yidha haddaan xihanaya yihahdo laga yeeli maayo hadduu yidha haddan haddan salaad cusub xihanaya xataa oo aan gaabinaya laga aqbali maayo marba iyadoo saxa ma xihantay laana salaaddii incaqadad saxiixatan iyadoo saxiixa ayay guntantay laga aqbali maayo la yeeli maayo marka haddaan mid cusub xihanaya oon gaabinaya laga yeeli maayo waniyat qasriga niyadiisa weeyaan cinda alxraam xarmasho agteeda inaa la niyeysto wa an takuuna asalaa shardiga kale wuxuu yahay oo shanaad an takuuna asalaatu salaaddu waa inay hataa la gaabinaya rubaaciyatan rubaaciyo waa inay hataa salaadda afarta ragca la tukado duhur casar cishaa ayaa la gaabiyaa salaabada kale oo maqrib iyo eh, maxaa la yidhaha fajri lama gaabiyo wa an takuuna asalaatu salaadda la gaabinayana waa inay ahaataa rubaaciyatan salaadda rubaaciyaho afar ragca loo nisbeeye waa inay ahaataa waayahay waa midda lixaadna wa dawaamu safari safarka daanaanshihi baa la shardiyaa ilaa tamaamihaa tamaami asalaa ilaa salaaddii ay dhammaystiranto safarkiisii waa inuu joogtaya ee eh, hadduu maalan diyaarad kula xijiray salaaddii uu yidhi duhurkii aan gaabinaya diyaaraddii waa la soo ororday isagoon weli ka bixin iyo madaarkii ku soo hoobatay waa eber ka dheereeya salaadda dheeray baa lagu leeyay markaas waa kaa burti ma aha salaadda laakiin dheerey wey afarteeda ragcad tuko marka waa dawaamu safari safarka daa'imahaanshihiisa weeyaan ilaa tamaamihaa tamaami salaati اlmaqsuura salaadii la gaabinayey taamahaanshaheedii ilaa la gaaro waa in salaadii ay waa in waa in safarkii daa'im yahay shardiga ugu dambeeya oo saabica shardu saabic anlaa yaqtadiya waa inaanu dayanin qofka oo salaada gaabinaya bimutimin ku dhammaystiraya waa inuusan ku dayanin fii juzin juz inuusan ku dayanin juska min salaatihi salaadiisa wax ka mid ah waa inuusan ku dayanin qof salaada dheeraynaya oo dhammaystiraya maxay tahay maalan qof ayaa salaad isagoo afartii afartii ragcood tukanaya casarka aduu naxaarta inaad gaabisid kuma xihan kartid kuma xihan kartid markaas maxaa la rabaa qof adigoo kale sidaadoo kale gaabinaya salaada ku xidho meeshuu ku leeyay fii juzin min salaatihi markaad isagoo tashahud alakhiir u fadhiyaa timid akbar aad tiribana assalaamu calaykum yiri laakiin allahu mar intaad waa isku xirateen salaaddii ma gaabin karti waa inaad dhammaystirtaa mar ku xiratay qof dhammaystiraya waa inaad dhammaystirtaa salaadee gaabin karaa waa midda aadan ku xiranin aslanba qof salaada dheeraynaya aadan ku xihan marka shardi waxaa ah sidaadoo kale qof salaada inuu gaabiyo ay u bannaantaho gaabinayana ficlan gaabinayana inaad ku xihatid marka toddobadaas shardi markaad heshid yaa salaada wax walba cilmi u baahan ya waxaan iska samee waa maxaad maaragtay lama ogola qofku waa inuu wax walba u samaynayo waa inuu cilmi u leeyahay haddii kale wixiisu ansixi maayaan toddobadaas saasaa loogu shardi faslun shuruud اlqasri gaabinta shardiyaalkiisa sabcatan toddoba wey an yakuuna waa inuu ahaado safaru safarkiisu marxalatayna laba marxalo waa inuu noqdaa marxalateynkana waa sheegnay kilomitr kuqadaristiisa wa an yakuuna mubaaxan safarun safar mubaaxa waa inuu ahaado waalcilmu ogaanshaha la shardiya bijawaazi اlqasri gaabinta banaanasheeda uu ku cilmi leeyahay waa in salaada uu ku cilmi leeyahay in la gaabiyaa inay bannaan tahay waxaa kaloo iyadana meesha ku jirta kayfiyaة اqasrina waa inuu yaqaana sida loo gaabiyo in salaada la gaabiyo hadduu og yahay laakiin sida loo gaabiyo usan garanaynin waa eber ha dheereeya salaada afartiisa ragca tukado waniyaة اlqasri gaabinta niyadeedi weeyaan cinda alixraam xaarmasho agteeda in xaarmashada agteeda maxaad maarata uu niyeysto oo markuu allahu akbar leeyahay waa inuu niyeysto salaada inuu gaabinayo waniyat اlqasri gaabinta niyadeedii weyaan cinda alixraami xaramsha agteeda u niyeysto wa an takuuna asalaa salaaduna waa inay ahaato salaadda la gaabinayaa salaadda allatii yuriidu qasrahaa salaadda uu gaabinteeda doonayo rubaaciyatan waa inay ahaato salaadda afarta ragca ha ahaato wa dawaamu safar safarkii daa'imahaanshihiisa weeyaan ilaa tamaamihaa tamaamkeedii laga gaaro ilaa salaaddii dhammaystiranto wa dawaamu safari safarkii daa'imahaanshihiisii weeyaan ilaa tamaamihaa salaada taamahaansheed ilaa laga gaaro ilaa salaaddu ay dhammaato waa inuu safarkii joogtaya wa an laa yaqtadiya waa inaanu dayanin bimutimin mid dhammaystiraya waa inuusan ku dayan fii juzin juz waa inuusan ku dayan juzka min salaati qayb yar oo salaadis ka mid ah waa inuusan qof dhammaystiraya ku dayan halkaas uga soo baxday shuruud اlqasri shuruud اljumcati sittatun an takuuna kuluhaa fii waqti الظuhr wa an tuqaama fii khidaة اlbalad wa an tusallaa jamaaca wa an yakunuu arbaciina axraara dukuura baaliqiina mustawdiniin وأn laa tasbiqaha walaa tuqaarinha jumcaة fi tilka اlbalad وan yataqadamaha khudbatan yaعni shuruudu iqaamati اljumca iqaamat salaati اljumca salaad jumca in la oogo oo meeshaas laga oogo goormo ayay bannaan tahay goormaha salaad jumca la tukan karaa wuxuu yidhi shuruudu ljumcati jumcada shardiyaalkeedii yacni shuruudu iqaamati salaati اljumca sittatun lix wey lix shardi haddii mid ka mida la waayo ma noqonayso salaadaas jumcaha lama oogayo ee duhur baa la tukanaya an takuuna waa inay haato kulluhaa kullahaa maxaa loo jeedaa inta laga marmaanka ka soo qabo waa khudbadii khudbadii hore fadhigiisii fadhigii oo laba khudbo dhixi iyo khudbadii labaad iyo salaadii dhammaan waa inay wada dhacaan waktiga jumcaha lagamana hormarin karo lagamana dib marin karo salaada duhurka markay gasho kowda hore haddii laga bilaabo waa sax mar alla markaad mawaaqiidda haddaad taqaanid waktigiiba haddii la gaaro daqiiqadda ugu horreysaba waad bilaabi kartaa marka waa sidaas waa an takuuna waa inaata kulluhaa dhammaanteedi kulluhaad marka laleeyahay dhammaan wax alla wixii laga maarmaanka ayaa soo gelaya oo muxuu ahaa laga bilaabo khudbadii labadii khudbo iyo salaaddii la tukanayo wax dhan an takuuna kullaha waa inay ahaato fii waqti duhr waqtiga duhurka waa inay ahaato waa kow wa an tuqaama waa in la oogo salaada jumcaha la oogo fii khidati اlbaladi beledka dhexdiisa waa in laga oogo beledka dhexdiisa maxaa loo jeedaa khidat اlbaled waxaa loo jeedaa magaalada salaada lagu tukanayo waxaan magaalo ahayn ku ansixi mayso horta meel miyiya ama dad oo meel laga guurayo hadduu yidhaha salaada jumcahan ku ogeynaa waxba kama jiraan wey waa inay noqoto magaalo ama tuulo ha ahaato meesha salaada lagu ogayo marka meeshaas dhebarta dhexdeedaa la rabaa darf ha xigta hadday doonto gees ha ahaato laakiin magaaladii xiriirtay yani maxaad maaratay almadiinatu almutasilati almutasilatu eh, abniyatuhaa magaalada dhismayaalkeed ou xiriiro xiriirkaas waa inay ku jirtaa laakiin haddii dhinac looga baxo oo magaaladaas gees looga baxo oo aan meeshaas dhisma uusan maxaad maarata uusan dhismayaalka ku jirinin oo dhinac uga baxo eber wey iska dhaafadu sii fogaadaba cabaar badan sii fogaada iska dhaafba ma ansaxayso markaa waayo miduu ku wa an tuqooma waa in la oogo salaada jumcaha fii khiati fii khiati اlbeledi beledka khidadiisa yani beledka dhexdiisa fii khidati abniyati اlmujamiciin dadka jumcaysanaya dhismayaalkooda dhexdooda in laga ogo maxaa ku baxayo la diiday in gees laga ba magaalada dhinac looga saaro salaada jumcaha wa an tusallaa waana in la tukado shardiga kale an tusallaa in la tukado jamaacatan jamacana waa in lagu tukado haddii la yidhahdo furaadaa loo tukanayaa oo yani qof qofaa loo tukanaya ma ansaxayso dadki waa isu yimaadeen khudbadii waa la akriyey qof qofha loo tukado maya wa an tusallaa waa in la tukado jamaaca wa an yakuunuu waa inay ahaadaan dadka musaliinta salaad jumca tukanaya arbaciina afartan waa inayyihiin afartan waa inayaan afartankaasoo axraaran oo xoraryaal ah oo addoommo aysan ku jirin xuraryaal markuu leey xur mid walba ka ah, xur uu yahay maxaa ladida addoom maanta maba jiraba addoon maanta maba jiraba siiba khaasatan bilaadeenna maba jiraba marka dadku waa wad axraar dadku waa wad axraar dad xuraryaal ah wey oo isla ah oo aan kala fadli badnayn ilaa cibaadada iyo taqwada ilaahay lagu kala fadli bata maahee muuqaalna laguma kala fadli badna midabna laguma kala fadli badna deegaanna laguma kala fadli badna maaad maarata wax lagu kala fadli badan haba yaraatee ma jirto waa addoommo ilaahayaa dadku wada yihiin marka marka adigu calaa kulli xaal wa an yakuunuu waa inay ahaadaan arbaciina afartan waa inay ahaadaan arbaciinku axraaran oo xoraryaal ah maxaa la diiday addoommo ayaa ku baxay arbaciina wax ka yara horta ku baxay wax ka yar soddon iyo sagaal xataa jumco ma tukanayaan haddana axraaran maxaa ku baxay addoommadii baa ku baxay addoommo ma tukan karaan yacni iyaga laga baarkiisa salaada dhexdooda lagu oogi maayo laakiin marka dadka kale ay tabaci ahaan waa u tukanayaan axraarta markii loolo afartanka ah addoomma hadday jiraanna waa iyaguna dhinaceeda waa ka gelayaan markaas ee laakiin iyaga afartanka lagu tirin maayo ayaa looga jeeda addoommada sababta aan loogu tirinaya waxaa weeyaan addoommadan dad ayaaba iska leh maalinka hore wuxuu leeya waxaas ma reebee guriga iyo joog shaqada ii qabo caawa ninkii dhammaanba laakiin ninka xorka ah isaga lagula khiaabay cid celin karta ma jirto isaga cid tasaruf kuleh ma jirto waxa weeyaan xaqaas ilaahay buu u istaagaya laakiin kan waa maxaad maarata nina qof ayaa iska leh qofkaas hadduu rabana waa ceshanaya axrooran marka waa sidaas wa an yakuunuu waa inay ahaadaan arbaciin afartan waa inay ahaadaan arbaciinku axraaran xororayaal ah arbaciinku dukuuran haddaana niman ah laba ah lababayaal maxaa ku baxay yani alinaath wاlkhunaatha yacni maxaad maarata waxaa weeyaan dumarkii oo kale iyagana kuma jiraan afartanka laga tirin maayo iyo dadka alkhunaatha kuwa oo nimownaagiyadii oo kale iyagana laga tirin maayo arbaciinkaas haddana baaliqiina oo wada qaangaar ah maxaa ku baxay saqiiradii saqiiradii afartanka jumcada lagu ogaya laga tirin maayo wax kaasoo dhan wax ka dheeraada rabaa arbaciinkaas haddana mustawdiniina oo deegaan yeeshay meeshaas degan oo ka wadan yeeshay meeshaas mustawdiniina ka deegaan yeeshay meeshaas ka deegaan yeesheen waa degan yihiin oo laa yawcanuuna shitaaan walaa sayfan qababaha iyo kuleelaha midna guuri maayaan meeshaasay degan yihiin marka deegaanay meeshaas u yihiin lagama hadlayo guri ijaara miyuu ku jira mise guri milkiu ku jira laga hadli maayo wuxuu doona ha ku jiro laakiin meeshaas waa inuu deegaan waa inuu u yahay afartankaas marka intaas intaas waxaa loo shardiyey wa an yakunuu arbaciina arbaciina axraara dukuuran baaliqiina mustawdiniina intaas waxay ka baxayaan maxaad maaratay arbaciinkaas kawada ba arbaciin oo sifaadkoodu saas yahay waa inay jumcaha ogaan arbaciin iyo wixii kasii badan yani waanlaa tasbiqahaa waa inaysan ka hormarinin walaa tuqaarinahaa aysanna la xiriirsanin jumcatu jumco fii tilka albaladi beledkaas oo kaasa magaaladaas jumcaha lagu ogayo waa inaan jumco kalena aysan uga hormarinin ee jumcadii waa jumcadii magaaladan waa laga masjid masjidaa laga tukaday masjidka labaad laguma ogi karo salaad jumca ah waa in yani maxaa la rabaa asalku waxaa weeyaan halka magaalo hal masjid ayaa loo ogolyahay jumce inay ku tukadaan halka magaalo hal masjid ayaa loo ogolyahay salaada jumcaha in lagu tukado haddii markaas masjidkaas uu qaadi waayo dadka masjid ku filan la waayo meel ku filan la waayo oo dadku ay ku tukadaan markaas tatacadad amaakinu salaati yani bitacadudi xaajaatiha xaajaad baahida loo qabo oo biqadri daruura ayaa haddana ay tacadudeen maalan masjidka ugu weyn magaaladaas ayaa buuxsamay la dhihi maayo dadkeena inteena kala baxa jumcamada iska iska maxaa la dhihi maayo masjid meeshaas xoogaa ka fog ayay inta kalena ka tukanayaan haddii kaas kale buuxsamo haddana mid kale haddii kaas kale buuxsamo haddana mid kale hadduu kaas kale buuxsamo hadba qadaru daruura hadba inta loo baahan yahay oo masjid hadda laakiin looma fiiriyo kan waa haaf mid kale waa haaf mid kale waa kala baro mid kale waa nis eber waxaas lama ogola waxaa rabaa waxaasna waxaa keenay nidaam la-aanta iyo nidaamka jira oo nidaam islaamiya aan ahayn oo ilaaliya salaadii ilaaliya oo waajibaadka sharcigaa ilaaliya taas way midda laleeyahay oo wax kala qoondeeya laleeyahay maxaad maarata laakiin haddii jirto dowla islaamiya ay jiri lahayd waxa weyaan xamarka hadda inta masaajida lagu tukado qolo walbaba masjida dhisane khalaas jumcahana waa lagu oogaya halka maxaad maarata berigii hore oo hadda oo dowladdu ay jiri jirtay oo dola inta kastoo iyadana dowlad islaama shaqa ku lahayn iyaduna laakiin xaaladdu intan waa ka ron lanna nidaam ayaa jiray waxaa arki jireen iyadoo masaajidda jumcaha lagu tukado deegaamadan ay kooban yihiin masjidka xaggaas marka waxa ugu sugay dhinacan masjidkan oo la yidhaahdo biyomaalow oo kale halkaana cabdulle cawreere xaggaasna xarar yaale wax kale oo masjid ah oo maxaad maanta xataa jamaca lagu tuko saasa mama jirinba marka laakiin calaa kulli xaal masaajiddu markay buuxsamaan oo si dhab ah u buuxsamaan mid kale isagana waa la gaari waa lagu tukan karaa hadba waxay u tacadudaysaa jumcadaasi ku tacadudaysaa yacni biqadri اlxaaja laa biqadri tashahi anaa saasaan rabaa ma aha ma ku imanayso iyo habka cashaa'iriga ah ama qabaliga ah iyo maxaad maaratay reer hebela ah, miska iskale iyo maya ma imaanayso waa in waa in baahida hadba loo qabo ayaa tacadudka keeni karta waa midas midda ku leeyahay wa anlaa tasbiqahaa waa inaysan ka hormarinin salaadaas jumcaha waa inaysan ka hormarinin walaa tuqaarinha isana la xiriirsanin jumcatun jumco waa inaysan kana hormarin lana xiriirsan hadday allahu akbar hal mar wada dhahaan labaduba waa ebr markaas labaduba waa ebr haddii midi hormarto iyadaa fahiya saxiixatu midda hormartay allahu akbarta la hormartay taas ayaa saxa wa anlaa tasbiqahaa waynasan jumcada ka hormarinin walaa tuqaarinhaa waana inaysan la xihiirsanin jumcatun jumca waynaysan la xihiirsan kana hormarin fii tilka albaladi beledkaas dhexdiisa wa an yataqadamaha waa inay ka hormaraan salaada jumcaha khudbatan laba khudbo laba khudbo waa in oo la khudbaynayo khadiibku khudbaynayo waa inay ka hormaraan khudbo ayuu akrinaya markuu akriyo waa fadhiisanaya midda kaleo dan u istaagaya noocaas inay noqoto ayaa la rabaa markii shuruuddaas la helo ayaa salaada jumcaha iska tuko ma aha halkaas uga baxtaana kanan ku daraynaa faslun arkaanu lkhudbatayni labada khudba ilaa wuxuu yihi wa an yataqadama khudbata laba khudba waa ina hormaraan labada khudba naftooda arkaan sii leh labada khudba dhe naftooda ayaa arkaan leh wa biduuni tilka alarkaan ma ansaxayso khudbadii khudbaddeedas ansixinna jumcadii ma ansixin haddii khudbadii aysa ansixin jumcadii ma ansaxaysaba faslun arkaanu اkhudbatayni khamsa الركن maxaa la yidhahdaa الركن الأول xamd الlah ilaahay oo loo mahad celiyo fiihimaa fi اlkhudbatayni labada khudbo oo ilaahay loogu mahad celiyo yacni mid walbo ka mida waa in xamdiga ilahay axmad الlah iyo alxamdu lilah iyo xamda lilah wuxuu raba qof ka dhaho laakiin xamdi lafdi oo xamdi ah waa inuu khudbada uu ku jiraa xamd الlah ilaahay oo loo mahad celiyo weyaan fiihima fi khudba labada khudbaba khudbada alula waاthaaniya midda hore midda labaadba waa in ilaahay loogu mahad celiyo waayahay wالrukn الثaanي wالصalaaةu calى الnabiy nabigoo lagu saliyo weyaan salى الlahu عalayhi wasalama fiihima fi اlkhudbatayni labada khudbaba waa in nabiga lagula saliyaa salى الlahu عalayhi wasalam wsalaatu salwi cala nabiy lagu saliyo sala allahu alayhi wasalama fiihima fi lkhudbatayn khudbada horena nabigu ku salinaya sal allahu alay wasalam khudbada labaadna uu ku salinaya waa labo midda saddexaad walwasiyatu dardaaran wey bitaqwa taqwa laysu dardaaran ilaahay oo laga cabsado laysu daran hadday tahay itaqu llah haddii la yidhaahdo itaqu llah ayuha lmuslimuun itaqu llah hadduu yihahdo bas khalaas inuu laakiin sii faahfaahiyo oo sii dheereeyo taqwadii iyo sii dhexgalo aad iyo aad waa loo baahan yahay wاlwasiyatu daardaaran wey bالtaqwa fiihimaa fi اkhudbatayn labada khudbaba oo yacni laysu daardaarmo taqwa wa qiraa'atu aaya aayad aqrinteedii weeyaan aayaddo min alqur'aan qur'aan ka mida ah. fii ixdaahuma labada middoodii lagu aqriyo labada khudba middood waa in ugu yaraan aayad qur'aan lagu aqriyo in labadaba lagu aqriyona kasii fiican labada khudba mid kastoo mid ka mid ah labadooda ama midda hore ha ahaato ama midda dambe ha ahaato waa in lagu akriyaa aayad qur'aana in labadaba aayaad qur'aan lagu akriyo ayaaba kasii fiican wa qiraa'atu aaya aayad akrinteedii weeyaan aayadoo min alqur'aani ka mida fii ixdaahuma labada khudba middood lagu akriyo waducaa duca weeyaan duca weeyaan lilmu'miniina loo duceeyo muminiinta oo loo duceeyo walmuminaati gabdhaha muminaadka loo duceeyo fi اlakhiira fi khudbati khudbada dambe in loogu duceeyo nimanka muminiinta iyo gabdhaha muminaadka intaba loogu duceeyo intaas ayaa khudbada arkaan اkhudbatayn sidaasaa la yihahda intaas waa shantaas haddii mid kamida ah la waayo waxa weeyaan waa markaas ma suurtoobayso ma noqonayso kan ma ku darnaa haye xaggana haye waa salanyan insha allahu taala waa salaananaya faslu shuruud اlkhudbatayni awl maxay ahayd arkaan اlkhudbatayn u fiirso arkaantai waa tan hore usoo kala sheegnay arkaanta shayga marka la galo ayuu ka bilaabanayaa ma gashay alxamdu lilahi dheh ma gashay allahuma salli cala sayidina maxamed dheh ma gashay alwasiya ma gashay quraan akri ma gashay ducee ma hayga rukniga waa la hayga dhexdiisa wax lagu samaynayo shuruuddan maxaa dhahnay intaan khudbaba la gelin horta marka hore ha la helo hawshan kabacdina ha daa'imto ilaa inta ugu dambaysa waayahay faslun shuruud lkhudbatayn labada khudba shardiyaalkeeda casharatan toban wey shuruudii waxay tahay toban shard ahaaratu dahaaro weeyaan oo yaa loo shardinayaa yani waa qofka oo khadiibka qofka ah oo khudbaynaya qofka khudbaynaya waxaa laga maarmaana in maxaad maarata oo daahir yahay aلطahaaratu baa la shardiyaa can ilxadaثayni labadii xadaث laga daahir yahay labada xadaث alasqari alasqari ka yar iyo walakbari ka weyn xadadka weyn iyo xadadka yarba xadadka weyn waa sheegnay wahuwa maa yujiib اlgusla waa wixii qubays waajibiya xadadka yarna wahuwa maa yujiib lwudu waysaqaad wixii waajibiye wey alxadaث اlasqar labada xadadba waa in yani waa in qubayskiisu dhammaystireen una weyse qabo saas wey macnaheedu waa la gartay wاطahaaraةu طahaaro weya can inajaasati najaase laga daahiriya qofka khadiibka ah waa in jirkiisa waa inuu ka daahir yahay najaaso can najaasa fi thawbi maradii iyo walbadani jirki iyo walmakaani meeshu ku khudbaynayo marada uu sito labisan yahay qofka khadiibka ahi jirka qofka intub waa inay daahir yihiin wاطahaaratu طahaaro ayaa la shardiya can الnajaasati laga daahir yahay najaaso najaasadii oo fi thawbi marada dhex ahaatay walbadani jirka dhexdiisa ahaatay walmakaan meesha lagu tukan dhex ahaatay intaba waa inuu daahirka yahay hardi shardiga kale wa satru lcawra cawradii asturideedii cawradu qofka khadiibka khudbaynaya oo dadka khudbad u jeedinaya waa in cawradiisu asturan tahay cawradiisu aysan muuqanin hore un soo sheegay cawradii haddaa rabto inaad xaggee cawro ah waa soo marnay cawradii waa soo marnay ninka xagge u cawro ah dumarka xagge u cawro ah waa soo marnay wa lcawra cawrada asturideeda weeyaan waalqiyaamu istaag wey cala ninka khadiibka waa inuu isagoo taagan khudbay goormo inqadara calayh waa hadduu awoodo istaaga istaaga hadduu awoodo isagoo taagan ha khudbeeyo isagoo taagan isagoo awooda maca qudratihi cala alqiyaam inuu alkhudbatu fi ljuluusi ma ansaxayso waalqiyaam istaago cala alqaadiri kii awooda dushiisa kii awooday uu istaago waljuluusu fadhi weeyaanoo baynahumaa bayna alkhudbatayn labada khudba dhexda la fadhiisto labada khudba khudbada hore markuu dhammeeyo alkhudbat اluulaa markuu dhameeyo waa fadhiisanaya bes haddana markaasuu tii labaad u kacaya fadhigaas intee lag yahay juluuskaasoo fowqa dumaaniinati salaati dumaaniinada waxaa weeyaan in rukni markuu ka yimaado meel oo soo hoobto yani waxaa weeyaan eh, an tastaqira acdaaؤuhu bacda alxaraka waa inay xubnihiisa sugnaadaan dhaqaaq gadaalkiisa dhaqaaqa kale intuusan gelin horena oo kasii yimid dhexdooda waa inuu sugnaa soo maahayn waxoogaa intaas inka dheer biqadri qiraa'ati qul huwa allaahu axad suuraddas inta laga akhriyo kale in la eg ayuu maxaa la yidhahdaa uu fadhinayaa labada khudba dhexdooda waljuluusu fadhi weyn baynahumaa bayna khudbatayn labada khudba dhexdooda la fadhiisto juluuskaasoo fowqa dumaaniinati fowqa dumaaniinati salaati salaadii xasilideedii ka sarreeya waalmuwaalaatu xiriirin weeyaano baynahumaa labada khudbo oo la xidhiiriyo labada khudbo oo la xidhiiriyo maxaa loola jeedaa waa khudbeeyey khudbadii hore hadduu inta iska joogo oo iska fadhiyo oo kala go-aan labadii khudbo kala go-aan oo hadduu rabo koob shaaha ku dhifto oo ama sheeko kale iska galo hadhow yara tii labaad inuu istaagaya ma soconayso wlmuwaalaatu haddana xiriirin weeyaan baynahumaa bayna khudbatayni wa bayna salaa labada khudbo iyo salaadana waa in haddii labada khudbo laga baxana khudbadii la dhammeeyo salaad in hore laga gala iyadana yacnii safka sima iyo waxaas taasi ma kala goynayso istawuu iyo safka sima iyo si wanaagsan taasi ma aha fasli طawiila yaa la sheegay waa in yacnii ay u dhaxayso muddo oo xoogaa dheer walmuwaati xiriirin way baynahumaa bayna asalaati bayna alkhudbatayni leh wa bayna asalaa wa an takuuna bilcarabiya khudbaduna waa inay luqa alcarabiya ku baxdaa luqa alcarabiya min awaliha ilaa aakhirihaa waa inay khudbadu ku baxdaa luqa alcarabiya waa sidaas weeyaan waxyaabaha oo bidacda ah oo xunxun a khudbada oo waa khada weyn waa salaad la'aan meeshaas taas waxaa ka imanaya inaysan khudbadiiba ansixin lianna lifiqdaani shardi min shuruudiha waayo waxaa la waayey shardi shuruudii ka mida ah ayaa la waayey haddii shuruuddii wax ka mida ah la waayana maxaad maarata ma ansixayso khudbadeedaysa ansixin salaadiina ma ansixin idan waxa weeyaan waa in qofku ku khudbeeyo luqa alcarabiya haddii khadiibku uu ku khudbayn waayo soomaali ku khudbeeyo jumca ka raadso meeshaas jumca kama dhicinine marka aad u yidhaahdo assalaamu calaykum walaalayaal u bilaabo hawshaas waa inaad tiraahdo xaggee jumca iigu dhow kan waa meeshan khasaara ka jirta ee xaggee jumca iigu dhow waa inay timaaddaa meesha wa an takuuna waa inay ahaato bilcarabiya carabiya waa inay ahaato carabiya waa inay ahaato waxa lagu khudbaynaya luqa alcarabiya ay noqoto wa an yasmaca waa inuu maqlo haa iyo lkhudbata arbacuuna afartan waa inay maqlaan afartan qof inay maqlaan inay fahmaan labay kale tahay fahamku waa arin aad u wanaagsan laakiin shardi ma aha waxa shardiga ahi waxa weeyaan waa ismaacu arbaciina afartan la maqashiiyo afartan qof waa inay maqlayaan laakiin in la fahamsiiyo maya wa an yasmaca waa inuu maqlo haa iyo khudbata arbacuuna afartan waa inay maqlaan wa an takuuna waa inay ato kulluhaa dhammaanteedna fii waqti duhr salaada duhurka waqtigiisa khudbadii iyo kullo waxaasoo dhani waa inay wada dhacaan salaada duhurka intii jirto haddii laga dib dhaco duhurkii oo dhammaaday waa duhuraa la tukana maahane maxaa la ihahdo jumco lama tukanayo wa an takun inaad kulluhaa jumcada dhammaan waa inay wada ahaato iyo arkaanta er, khudbada iyo waxaan iyo salaadii kulluhaa fii waqti duhuri waa inay ahaato wallahu subxaanahu wa tacaala